bismi illaahi raxmaani raxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wsala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedi wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacdu qaala annaadimu raximah allahu tacaala wakulu ma lahu min asifaati ahbataha fi muxkami alaayaati aw saxa fima qaalahu rasuulu faxaquhu altasliimu walqabuulu numiruhaa sariixatan kama atat maca اctiqaadina lima lahu اqtadat min gayri taxriifin wala tacطiili wagayri takyiifin wala tamhiili bal qowluna qowlu aئimati اlhudaa duubaa liman bihadyihim qad ihtadaa wasamida الnawca min الtwxiidi twxiida isbaatin bila tardiidi qad afsaxa alwaxyu اlmubiinu canhu faltamis ilhuda almuniira minhu ayb naadimku wuxuu leeyahay si guud ayuu marka tilmaamaha ilaahay subxaana watacaala oo hadda uga hadlayaan wa kullu maa shay dhammaantiis lahu lilaahi alla u sugnaaday oo min asifaati alla tilmaamihiisa ah asbatahaa kaas oo asbatahaa uu sugay alle fii muxkamil aayaati aayaadka muxkamkooda uu ku dhex sugay aw amase saxa ansaxay fii maakii dhexdiis qaalahu rasuulu rasuulka uu yidhi wixii ku ansaxay faxaquhu kaa xaqiisu attasliimu weeyaan in waxyiga loo sallimo fa xaquhu xaqiisa waxaa weeyaan altasliimu nabadgelin waxyigii in loo sallimo loo daayo fa xaquhu xaqiisu altasliim weeyaan nabadgelin iyo walqabuulu iyo aqbalitaan iyo in aqbalitaan lagu qaabilo waay numiruhaa waan marsiinaynaayo waa socodsiinaynaa sariixatan xaal ay tahay midii cad kamaa sidii atad ay ku timid si ay ku timid iyadoo u cad ayaan ku socodsiinaynaa maca ictiqaadinaa ictiqaadkeennana lala qabo oon ictiqaadinayno limaa kii iqtadad ay keentay lahu isaga nacam wixii ay keentay oo ay dalbanaysana annaga oo ictiqaadinayno min gayri taxriifin baan marsiinaynaa oon ictiqaadinaynaa taxriif bedelid la-aan walaa tacdiilin dafirid iyo inkirid la-aan wa gayri takyiifin wamin gayri takyiifin qaabayn la-aan walaa tamhiilin iyo iyadoon tusaale loo yeelaynon yani tamhiil ama tashbiih aan la sameyneynin bal ee iska badaaya qowlunaa anaga qowlkeenna qowlu a'imati alhudaa hanuunka a'imadiisii qowlkoodii waay duubaa laan jannaad niman bay u sugnaatay qadihtadaa ihtadaa ku hanuunay bihadyihim iyaga hadyigooda hadyigooda iyo hanuunkooda qofkii dhaqankooda qofkii ku hanuunay laan jannaad baa usugnaatay wasami magacow dan nawca daa midkan an nawca ee noocan ah min atawxiidi towxiidka xaal uu ka mid yahay towxiida isbaatin ku magacow sugitaankii towxiidkiisii bilaa tardiidi noqnoqod la-aan waxba adoon ku noqnoqonin tawxiid lisbaat kan ku magacow almacrifatu walisbaat qad xaqiiqe ee afsaxa alwaxyu waxyigii waa caddeeyey waxyigii day almubiinu ee caddaa canhu xaggiisa ayuu caddeeyo daahibou ka qaaday ee faltamis dalab alhudaa hanuunka almuniira ee waxayfinaayey minhu min alwaxyi waxyiga ka dalab oo waxyiga ka doon hanuunka laa tattabic ha raacin aqwaala kulli maaridin mid kasta oo madax adag haawin oo baadiyeysan mudillin oo wax dhuminaayo maariqin oo diinta ka siibtay mucaanidin oo madax adag haraacin buu ku yidhi falaysa ma ahaanin bacda raddi dattibyaani caddayntan waxyigu uu sidaa wax u caddeeyey in radinteeda ka gadaale ma ahaanin misqaalu daratin dhuuricaso wax la oo min aliimaani iimaan radintaas kabacdi haddaad radiso waxaasoo dhan dhuuricaso in la ego iimaana ma jirayaan halkan marka sheekhu waa soo gebagabeeyey maadaama sifaat tilmaamo alloo badan oo kasoo hadlay oo asmaa oo ka hadlay wuxuu leeyahay wax kastoo alla sifaada oo alla u sugnaaday fii muxkamil aayaati ku sugnaaday yuu yidhi aayadaha muxkamkooda ayb ow amase saxa muxkam waxaa weeyaan waa wixii macaan macnihiisu waadix yahay asmaada ilaahay iyo sifaatka allana waa waadix macaanidooda waa waadix oo mutashaabih ma aha wax yani isaga dhan tashaabuh oo ku jira ma aha ayb maxaa yeele wixii waxaa weeyaan waa rasu diin waay waa wixii qofka uu ku hanuunayo diinka saddex meelood marka loo qaybiye meel ayay ka tahay saddex meeloodoo meel mutashaabih waay haddii la yidhaha oo aan cid garanaysaba aynan jirin oo yani e, mutashaabih oo mudlaqa waay haddii la dhaho waxaa weeyaan e, diinku saddex meeloodoo meel baa tegaya tadaburkii qur-aankuna de laysfaray markaas wuxuu noqonayaa eh, waxaan suuroobeyni afalaa yatadabbaruuna alqur'aan tadaburkii ma suuroobayo saddex meeloodoo meel qur-aanka lama yaqaan haddii la dhaho macaanidooda ayb marka sheekha halkan laba waxyaabood ow saxa fiima qaalahu rasuulu buu yidhi labow tilmaamay wuxuu yidhi wax kastoo tilmaamo alla ah ee qur-aan aayaduhu ay sugaan ee aayadaha muxkamkaa ku sugan ama axaadiista nebiga saxiixa ku sugan idan marka sifaatka allo meesha laga qaadanayo waa kitaabkii sunnada intaasuu sheekhu marka u ka rabaa kitaabka meesha laga qaadanayo magacyada alle iyo tilmaamaha alle maadaama alle annaga aanan ujeedin oo ilaahay subxaana watacaala inuu asaga inuunas kaga kan sheekeeyo ma ahani anaan si kale ku fahmi karin de waa inaan waxyigiisa un ka qaadano iyo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee ilaahay xaggiisa ka khabraayo inaan ka dhegeysano oo aan aqbalno maahane wax kale ma laha marka fii muxkami alaayaati aw saxa fiima qaalahu rasuul axaadiistana kuwa saxiixa laga qaadana xadiis daciifa tilmaam ilaahay ma lagu dhisaayo idan idan isku soo duubduub tilmaamaha aan nabadgelinayno oon sallimayno oo aan leenaha min gayri taxriifin walaa tacdiil ayaan ku rumaynaynaa wamin min takyiifin walaa tamhiil waa wixii kitaabka ku sugnaada qur-aanka iyo sunnada saxiixada nebiga sal l slam halkan marka ahlu sunnada waxay ku khilaafsan yihiin firaqu lkalaam firaqu lkalaam dhammaantood waxay qabaan cilmu tawxiid cilmigan tawxiidka meesha yacni asalka u ah inay tahay wax laga qaadanayo inay tahay caqliga nacam saasay qabaan aladila alcaqliya waxay ku leeyihin marka cilmulkalaamka ay ka waramaan ama cilmu tawxiidka wastimdaaduhu min aladilati alcaqliyati ay ku leeyihin qaarkoodna waxay ku daraan wastimdaaduhu min aladilati alcaqliyati wannaqliyati bay ku daraan adilada caqliga iyo naqliga ayaa laga qaataayay kuleeyihin tilmaamaha alle ibraahim albayjuuri tuxfatulmuriidka qadaha iyo qadarka markuu ka hadlaayey ayaa jawharatu tawxiid saaxibuljawhara ibraahimu laqaani waxa uu sheegay qadaha iyo qadarka wuxuu yidhi hab oo wuxuu u xalliyey naqli ah oo aayado iyo axaadiis iyo wax noocaas oo kale adigu aayadihii axaadiistii in laga qaadanayo waxbuu muujiyey markaasu wuxuu yidhi adila naqliyo u leexdayuu yidhi iyadoo qadaha iyo qadarku asalkoodu ou ahaayuu yidhi oo u noqonayo alasmaa wasifaat alqadaa walqadar alasmaa wasifaada u laabanayo alasmaa wasifaatna waxay ahayduu yidhi in adiladoodu adila caqliya waayo marka inuu adila naqliya aado waxa weyaan caamada unba u fududaynayo ee asalku waxay ahayd adila caqliya caqliga in laga laga keeno waxaan marka iskuma sharab ma aha ahlu sunnada iyo ahlu yani ahlukalaamka muctaziladii iyo ashaacirada iyo jahmiyada iyo yani mashrabkooda iyo meesha ay wax ka cabaan waxa weeyaan kalaa waa caqli caqligoodiina waa idiraabo keena waxay u leeyihiin walidaalika fakruraazi fakruraazi oo ashaacirada meeshuu ka joogo la yaqaano wuxuu yidhi haddii caqligii iyo naqligii iska hor yimaado maxaa la samaynayo caqligi iyo naqliga hadday iska hor yimaadaan qaacido marka wuxuu yidhi afar afar ixtimaalow keena marka wuxuu yidhi haddii haddii adilada naqliga qur-aanka iyo sunnada iyo caqliga ay isku hor yimaadaan imaa waxa weeyaan buu yidhi in la qaato in la hormariyo in labadooda la tuuro labadooda in la tuuro wuxuu yidhi waa khalad oo adilo caqliya iyo adila naqliya labadaa meesha laga baxsho qalad weeyaan labadoodii in laysku haystana suuragal maahana waaba iska hor imaanayaan maxaa soo haray marka haddii adila naqliya qur-aanka iyo sunnadii haddii la hormariyo oo caqliga laga hormariyo waxaan leenahay wuu yidhi asal keebaa ah caqliga iyo naqliga kitaabka iyo sunnada iyo caqliga yaa asala caqliga asal yii sababto asaa wax lagu fahmay sababtoo ah asaga ayaa qur-aanka iyo sunnadaba lagu fahmay marka haddaan nidhaahno shaygii faraca ahaay oo qur-aanka iyo sunnada ayaa waxaan ka hormarinaynaa shaygii asalka ahaa awel asalkiina waa baaba-a faracina waa baaba-ayaa marka waxaasoo marka asaasu taqdiiska oo ku sheegay kitaab asaasu taqdiis ay ku magacaabaan markaasu wuxuu yihi saa darteed hal wax unbaa soo haray yii marka in caqliga la hormariyo oo naqliga laga hormariyo caqliga in naqliga laga hormariyaa soo hartay waana qaanuunka caamka ah buu yihi oo aan markaas wax ku dhisaynu yii mar walba idan marka qaanuunka caamka ah ee ahlukalaamka wax ku dhisaan caqliga inay ka hormariyaan naqliga ahlu sunnadana caqli iyo naqli waxay leeyihiin ma iska caqli saxiixa iyo naqli saxiixa maba iska hor imaanaya soo ma garanin ama naqligaa daciifa markaas oo xadiiskaa daciif ah ama caqligaa si kale u fooraro nacam oo jiran soo ma wa ilaa caqli saxiixa iyo naqli saxiixa ma iska hor imaanayaan soo ma garani marka qaacidadaas keliya baalinteedana sheekhulislaam ibnu taymiya dar tacaarud alcaqli wanaqli wuu ka alifay dar-u tacaarud alcaqli wanaqli kitaabka asaasu taqdiiskana bayaanu talbiis iljahmiya fii bidacihim alkalaamiya ayuu ku naqdiyey iyadana oo kitaabka waxaas uu ku qoray razi halkaas kitaab kale kusii naqdiyey isku soo duuduub marka waxaa weeyaan tan uu leeyahay asal iyo faracay isku yihiinna mid kaloo adilo kaloo caqliga ah looga jawaabay laftirkeeda oo adiga masalan haddii aad nin dhakhtara ah u tagto isha haddaa la-dahay isha sheekhulislaam wuxuu yiri haddaa isha la-dahay caqligaagu wuxuu ku tusaa inaad raadsato dhakhtar indhaha yaqaano inaad raadayso laakiin markaa dhaktarkaas u tagto ee uu ku yidhaha warjidadaada waa waxaas waxaasna iska dhaaf waxaasna qaado caqligaagi hadday wixii wixii dhaktarku ku yidhi iyo caqligaagu hadday isku hor yimaadaan ma waxaa leedahay aniga caqligaygan awalba meesha ku imid isagaa asal ahay waxa takhtarkan uu sheegayana ma rabo ma saasaa dhahaysaan ma dhahayo qofku sidaas marka idan ma ahan keliya marka wuxuu yidhi iyada laftirkeeda caqli lagu naqdina marka walidalika axaadiista aaxaadka caqiide lagama qaadan karay dhahaan qur-aankii haddana waxay u kala qaybiyaan adilla yani qur-aanku waa haabit dabcan naqli ahaan laakiin waxay ku leeyihiin xagga istidlaalka iyo qadci iyo waxay usii kala qaybinayaan iyo dani dhanigii bay ka tegayaan nusuustii o saa uga tegayaan calaa kulli wuxuu yihi marka wakullu maa lahu wax kastoo alla uu leeyahay min asifaati asbatahaa uu sugay fii muxkami alaayaati oo kusul awsaxa ama ansaxay fiimaa qaalahu rasuulu rasuulku wuxuu yihi ku dhex ansaxay fa xaquhu tasliimu xaqiisu waxaa weeyaan iyo waajibkiisa in la nabadgeliyo walqabuulu in la aqbalo in la diido ma aha alqabuul waa shuruudu laa ilaha illa waa imaan doontaa qofkii aqbali waayo oo wixii alle iftaarkii sunnada ku yimid qofkii aqbali waayo diido waxaa weye waa ku kufrinaa numiruhaa sariixatan kamaa atad waa marsiinaynaa buu say ku timid amiruuhaa kamaa jaa-at salafkasaasaa ka timid amiruuhaa kamaa jaa-at bilaa kayfin sufyaan iyo thawri awsaaci iyo maalig iyo maca ictiqaadinaa anagoo ictiqaadkeennana lala qabo anagoo weliba ictiqaadinayno lima iqhtadadnahu waxay keentay sifadan waxa ay keensanaysana waa u rumaynaynaa ayb marka masalan aan aragno limaa khalaqtu biyadaya labadaas gacan alle waa u rumaynaynaa maxay keenee sifa daatiya inay alla daatadiisu laba gacmood inay ku sifaysan tahay sidaasaan uga tegaynaa marka saasay u taallaa iyo kan waaye iyo saas waaye taasay u egtahay ma la gelayn min gayri taxriifin taxriif la-aan iyadoon la bedelin taxriifku labau noqdaa lafdi iyo macnawi labadaba ma samaynayno ereygiina ma bedelayno macnihiina kama bedelayno oo matalan taxriifka macnawigaa badan waa maxay yaddii in la yidhaha qudra laga wadaa ama alquwa taxriif macnawi waaye limaa qalaqtu biyadaya biqudrataya in la yihahdo macnihii baad bedeshay walaa tactiilin iyadoon la inkirayninna dafiraynin dafiraaduna waxay tahay in la yihahdo ilaahay laba gacmood maba leha weji male ilaahay carshiga kama sareeyo waa inkiraad wax ilaahay sugay oo la inkiraayo wagayri takyiifin qaabayn la-aan selafkaa ku hadleen iyaduna waxay dhaheen amiruuha kamaa ja-at bilaa kayfin wuxuu ku socdaa marka alfaad sharciga sheekh walaa tamhiilina laysa kamilihi shay-un ilaahay baa yiri bal qowlunaa buu yihi qowlkeenna muxuu noqonaya marka qowlu aimati lhudaa a'imadii hanuunka hadalkoodii qowlkii ay ka yidhaahdeen tilmaamaha ilaahay ba annagana hadal noo ah meeshaan u fiirso waa meel kaloo ay isku faaruqayaan ahlu sunnada iyo ahlu bidcada ahlu sunnada ayaga waxaa weeyaan aimatu salafay ku dayanayaan maadaama iyagii la ammaanay saddexdii qarni khayru naasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ama ahlulkalaamka min aljahmiyati walmuctazilati walashaacira iyagu waxay leeyihiin qaacido waxay qabaan asalafu aslam waalkhalafu aclam ayay kuleeyihin asalafu aslam salafka dariiqadooda lagu nabadgalaa waa nabadgeliyo waalkhalafu aclam khalafka laakin cilmi badan dadkii dambaa cilmi badan marka iyagu qowlkii salafku marka ka tageen ma aanay raacin halkaasna marka waa isku khilaafsan yihi sheekhulislaam ibnu taymiya xamawiyada kelmadan wuxuu ka cabiray asalafu aslam walkhalafu aclam nabdu lislaami waraa zahri islaamka dhan oo dhabarka laga tuuro maxaa yeele salafkii saxaabadii iyo taabiciintii iyo taabicu taabiciin in la yidhaaha iyagu waxba ma aqoonin dad gadaashooda yimida wax yaqaanin waxaa weeyaan waa islaamkio layska tuuro walidaalika jawharada laqaani markuu yidhi wa kullu nasin awhama tashbiiha awilhu ow fawidhu warun tanziiha markuu yidhi naf kasta oo adiga tashbiihku moodsiiyo ta'wiili ama macnihiisa maba aqaanba iska dheh warun tanziihan tanziihna doon halkaas markuu bajuuri uu sharxaayo waxa uu yidhi madhabka salafka tilmaamahan waxa wuxuu yidhi waa in la yiraahdo ilaahi subxaana watacaala yad buu leeyahay lamana yaqaan waxay tahay macnaheeda madhabka salafka waa saasuu yidhi madhabkii khalafkana waxaa weeyaan yadda laazimkeeda in lagu macneeyo alyad bimacna alqudra in la dhaho markaasu wuxuu yihi dariiqatu salafi aslam wa dariiqatu lkhalafi aclam wahiya raajixu buu yiri dariiqada khalafka raajix ah dhahay dariiqada khalafka ayaa raajix ah buu yiri saa darteeda u hormariyey uu yihi musanifka laqaani uu sheegay kullu nasin awhama tashbiiha awilhu tawiilkuu soo hormariyey marka taqsiimkana waa gafay yani maxaana waa gafay Eh, hadalka uu macnaha ka dhigan wau gefay eh, weliba isaga meeshaas kusii fasiraya selaf waxaa la yidhahda weliba saxaabadii taabiciinti iyo taabicu taabiciin buu dhahaya weliba kayf saxaabadii taabiciinta cilmi aysa aqoonin dad dambe ay uleeyihiin bal qowmunaa qowmu aimati lhudaa weeyaan duubaa marka laan janaab niman bay usugnaatay qad ihtadaa bihadiyihim hadyigooda ku hanuuno ayb wasami ku magacaw buu yihi dan nawca daakan an nawca ee noocan ah min atawxiidi tawxiidka ka mid ah tawxiida isbaatin ku magacaaw sugitaankii tawxiidkiisii tawxiid almacrifati waalisbaat bilaa tardiidin noqnoqod la-aan qad afsaxa alwaxyu waxyigii wou caddeeyey waxyigii de almubiinu ee caddaa canhu kan xaggiisuu caddeeyey tawxiidkan buu caddeeyey waxyigaa caddeeyey oo daaha ka qaaday faltamis ee niyahow dalab oo doon alhudaa hanuunka almuniira ee ifahaye ee wax iftiiminayo minhu min alwaxyi waxay ka raadi hanuunka waxay ka raadiye kalaam iyo falsafad iyo griig ha ka raadinin macnaa falsafat lyunaan laa tattabic ha raacin buu yihi marka aqwaala kulli maaridin mid kastoo madax adag haawin oo baadiyaysan mudilin oo wax dhuminaayo maariqin oo diinta ka siiftay mucaanidin oo madax adag ha raacin buu yihi falaysa bacda raddi datibyaani caddayntan waxa laguu caddeeyey radinteeda in layska eh, waxaan laguu caddeeyey in la radiyo gadaasheeda ma jirto oo ma ahaanin midqaalu daratin dhuuri caso wax la eg oo min aliimaani oo iimaan yar oo iimaana ma jiraayo haddaa radisid waxaan laguu sheegaya halkaas marka tawxiid lmacrifati walibaat khaasatan tawxiid lasmaa sifaada uga baxa tawxiid asmaa sifaat marka intiisa badan waa ka hadalnay qawaaciddiisi wixii ugu muhiimsanaa keliya kitaabada laga alifay inaan waxyar ka ishaarno si qofkii rabo inuu dhaalacdo oo u akristo kitaabada laba laba habaa loo qoray inta aan aan ognahay kitaabada yani caqaaidka kutubna caqaa'id guuday qoraan oo caqaaidda caqiidada ahlu si guuday u qoraan Eh, kuwana waxaa laga yaabaa inay baab abwaabta kamid ah, alasmaa asifaat oo kale ay wax ka qoraan weliba baab alasmaa asifaat kamida a ah inay wax kasii qoraan laga sida alculuw lilcaliy lcaliim oo kale ha ahaatee kitaabadan laba habaa loo qoray habna waxaa weeyaan waa habka salafka oo adilada in lasoo cardiyo oo yacni in baab baabu baabaysanaa baabkaas markuu baabaysto axaadiista iyo aayadaha munaasabka oo hoostiisa oo ku dhigaa kutub qaabkaas loo elifo waa jiraan kutubtaas marka faa-iidadooda waxay tahay axaadiista masale baabkaas kusoo aroortaa laga bartaa wixii saxeixa wixii daciifa faa-iidada kale waxay tahay waxay qoraan aqwaashii selafka sanadayna ku werinayaan aqwaashii salafkay qorayaan masalan ibnu cabaas taabiciintii oo kale waxay dhaheen maalig wuxuu yidhi oo kale axmed wuxuu yidhi oo kale aqwaashaas marka selafka oo asmaada alle iyo tilmaamaha alle aayadaha sheegaayo ama axaadiista sheegaayo fasiraayaan ayay iyagu markaas ayaa waxay kugu werinayeen sanad bay kugu werinayeen kutub waa kutubtaas marka culimmadii hore habkaas ay wax u qoran kutubta habkaas u qoran waxaa ka mid a kitaabu tawxiid liimaami alaima maxamed ibni isxaaq ibni khuseyma ayaa ka mid a kitaabu tawxiid liimaami alaima maxamed ibni isxaaq ibni khuseyma ibnu khuseyme macruuf waayo saxiix ibnu khuseyme sheekha iskale aimada wuxuu ka mid yahay eh, xadiidka iyo aimada fiqiga labadaba isku darsatuu ka mid yahay dabaqaatu shaaficiyana lagu tiriyaa aimada shaaficiyada lagu tiriyaa soma garan shuyuukhda wax ka qaatayna in badan waa shuyuukhdii bukhaari iyo muslim ay wax ka qaadanayeen wax ka qaatay marka waa waa horeeya waxaa ka mid a ah kutubta sidaasoo kale u qoran kitaabu tawxiid libni mandah maxamed ibni isxaaq ibni mandah kitaabu tawxiid ayuu leey laba mujalad isago ama saddex isago an waa la daawacay kitaabu tawxiid limaxamed ibn isxaaq ibni mandah isaguna wuxuu ka hadlaa masaa-ishan masalan labadooda isku qaab camal u qoran yihin wuxuu dhahayaa masalan imaam ibnu khuseyme oo kale eh, baabu isbaati nafsi lilahi tacaala ilaahi subxaana wa tacaala naf in loo sugo baabu isbaati lyadi lilahi tacaala aayadihii iyo axaadiistii buu keenaa markaas iyo sanadoona ku werinaya weliba kitaabkaas yani duruqda iyo ziyaadaadka iyo aada ugu fiican yahay kitaabka ibnu mandahna saas oo kale waay waxaa kamida kutubaha saas oo kale oo ayaguna aathaarta aada ugu dadaalo sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca lilaalakaai liabilqasim hibatillahi allaalakaai sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunna sharxu usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaaca lihibat illaahi allaalakaa'iy wuxuu leeyahay isaguna kitaab kaas ilaa afar mujalad waaye sifada iyo waxay culammadu ku yiraahdeen iyo waxyaabahaas oo qoraa waxaa kamid a ah kutubta noocaas oo kale ah kitaabu sunna liabi bakr alkhalaal kitaabu sunna liabi bakr alkhalaal ayaa kamida ah. waxaa kamid ah kitaabu sunna licabdillahi bn imaam axmed ayaa kamida waxaa kamida kitaabu sunna liabi bakr alasram waa badan kutubta sunnada lagu magacaabo waxaa kamid kitaabu sunna liabi sheikh alasbahani waxaa ka mid a ah kitaabu sunna liabaraani lilxaafid aabaraani ayaa ka mid ah. a aaday u badan yihin kutubu sunna sunna haddaa maqasho culimmadii hore caqiidaday ka wadaa waana ku sheegaan baabankan abwaab gaara waa jiraan kitaabu sifaat lilimaami daara qutni baa kamid a ah. risaale yar waa kitaabu sifaat lilimaami daara qutniy waxaa kamid a sidoo kale eh, araddu cala aljahmiya lilimaam axmed waxaa kamid a araddu cala aljahmiya lilxaafid ibni manda maxamed ibn isxaaq ibni manda waxaa kamid a araddu cala aljahmiya licuhmaan ibni saciid addaarimi ayaa kamid ah waa badan yihin iyagana kutubta araddu cala aljahmiya layraa oo maqaal waxyaabahan lagu qoro kuwaas marka haddaa sida aa uga faa-iideysanaysa waxay tahay aahaarta iyo axaadiista baababka kusoo kala aroorta inaad dul istaagta markaa rabto waa kitaab yani kutub muctanada oo iyadu markaas loo ah maraajic qaabka labaad oo loo qoro kutub alasmaa sifaat waxaa weyaan qawaacidii alasmaa sifaat in laga hadlo oo masaa-il kale oo culummadii hore aanay ka hadlin in laga hadlo duruuf timid darteed masalan bidca waxay bilaabatay quruntii saddexdii qarni kadib ayaa bidco bilaabatay bidcadaas waxay u baahantay in la radiyo kitaabka iyo sunadana lagu soo bandhigo weliba taas marka waxay keenaya in qawaacid iyo istinbaadaad iyo habka yani qawaacidi alasmaa sifaat iyo kuwaas iyagu <coughs> kuwaasaana u fiican marka hore qof inuu ka bilaabo hoyaalkaas marka intuus kuwa kale aadinba kuwaasa uga fiican waxaa kamida masalan minhaa kuwaasoo kale kan oo kalea ka mida nacam risaaladan hadda nacam inkastoo caqiido guud ay tahay haddana alasmaa sifaat qawaacideeda waxbuu ka ishaaray waxaa ka mid a waasidiyada alcaqiidat alwaasitiya lisheekh islaam ibnu taymiya raximahullah waxaa kamida mid a xamawiyadaa ka alxamawiya waxaa ka a arisaala almadaniya oo majaazka iyo dawaabit tawiilka waxaas oo uga hadlo ayaa ka kutubahaas oo kale kamid a waxaa kamid kamida tadmuuriyada kamida oo qawaacid badan oo uga hadlo way badan yihiin marka kuwa noo kale marka ardaygu inuu kuwaas oo kale maro marka hore markaas qawaaciddii iyo alasbaabkan alasmaa sifaat waxa uu yahay iyo waxa uu ka hadlaayo iyo waxa looga hadlo iyo markau barto iyo masaa-ishiisa markay u istixbaarsanaato kadib inuu markaas kuwaas kale ka faa-iideysto inaasan marka uga tegayna faslun fii bayaani anawci athaani min altawxiidi nooca labaad ee tawxiidka bayaaninkiisa wa huwa tawxiidu alabi waalqasdi waxaana weeyaan waa tawxiidu alabi waalqasdi wa annahu huwa macnaa laa ilaaha ila allah iyo in tawxiidkan uu yahay macnaa laa ilaha ila allah tawxiidku laba usoo qeybiye tawxiid almacrifati walitbaat iyo tawxiid alabi waalqasdi towxiid almacrifati walibaat rububiyadii iyo alasmaa sifaadaas weyaan towxiid dalabi walqasdina waa towxiid lcibaada waay macnaha laa ilaha ila allaahuna towxiid lcibaadahan waay ayaa wato soo ma garan marka eh, waxaa kalood ogaataa irtibaada ka dhexeeya saddexdan qeyboodoo towxiidka ama haddaad laba uqeyb taad dhahdaba towxiid almacrifati walibaat waa daliil wuxuu daliil u yahay oo kutusaa towxiid lcibaada tawxiid dalabi walqasdi buu ku tusaa qur-aanku dariiqadiisana saas waay qur-aanka dariiqada wax ku saas wey alla subxaana watacala waxaad arkee rubuubiyadiis inuu ka hadlayo inuu wax abuuray wax nooleeyo wax dilo kadibna dadka laleeyahay war maxaa ilaahay keyrkiis u caabudeysaan marka rubuubiyadii ayaa daliil laga dhigana waxaa loo deliishana uluhiyadii aladi jacala lakum alarda firaashan waasamaaa binaaa waanzala min asamaai maaan faahraja bihi min asamaraati risqan lakum falaa tajcaluu lilaahi amdaadan waantum taclamuun allihii intaa idiin sameeyey haddaba kuwa alla la siman ha u samaynanina oo ilaahay keyrkiisa caabudinina qul man yarzuqukum min asamaa'i waalardi aman yamliku asamca walabsaara waman yukhriju alxaya min almeyiti wayukhriju almeyita min alxayi waman yudabiru alamra fasayaquuluuna allah faqul afalaa tattaquun waa badan yihiin taasoo kale mararka qaarna alla asmaadiisa intuu ka sheekeeya sifaadkiisa ayuu cibaadada haddana kusoo xiraya ina rabakm allahu aladii khalaqa asamaawaati walarda fii sittati ayaamin uma istawaa cala alcarsh yudabiru اlamra ma min shafiicin ila min bacdi idnihi dalikum allahu rabukum facbuduun marka ilaahay laga soo sheekeeye asmaadiisa iyo inuu carshiga ka sareeyo dalikum allahu rabukum al kiinaas waa rabbigiin facbuduuhu caabuda idan marka waxaad dhihi kartaa tawxiid almacrifati walisbaat waa daliil ku tusinaayo tawxiid alcibaada asmaada alle iyo tilmaamaha alle iyo alla khaaliqnimadiisa iyo maalignimadiisa iyo inuu mudabir yahay waxay ku tusinayaan in isaga keligiisna cibaado oo astaahilo qofkii aan intaas lahayn inuunan cibaado astaahilin qul idcu ladiina zacamtum min duuni illahi laa yamlikuuna mihqaala daratin fi samaawaati walaa fi lardi wamaa lahu fiihimaa min shirkin wamaa lahu minhum min dahiir walaa tanfacu shafaacatu cindahu ila liman adina lah ilaa aakhiri aaya qof aan wax milki karin oo aan rubuubiyadii qof aysan ku jirin cibaado ma astaahanirtibaadkaas waa marka ka dhexeeya midkood qofkii laga waayana tawxiidkiisa uma dhammaba midkood qofkii laga waayo tawxiidka ka kalena waa jaba mid hadduu jabo kan kalema jaba oo iimaanka ama tawxiidka wax badbaadinayo oo wax korinaayo waxaa weeyaan saddexdan tawxiid qofka markuu isku haysto saddexdan nooc ee tawxiid wuxuu yihi marka naadimku qaala naadim raximah اllah hada wahani nawcay tawxiidi ifraadu rabi اlcarshi can najiidi an tacbud allaha ilaha waaxida muctarifan bxaqihi la jaaxida wahwa aladii bihi اlilaahu arsala ruslahu yadcuuna ilayhi awala waanzla alkitaaba wاtibyaana min ajlihi wafaraqa alfurqaana wuxuu yidhi haadaakan wathaanii nawcay tawxiidi tawxiidka labadiisii nooc kiisii labaad ifraadu rabbilcarshi weeyaan rabbi carshiga rabbigiisa keliyeelidiisa can nadiidin laga keli yeelo can nadiidi wax isaga la siman oo lala simo in laga keli yeelo oo alle in la gooni yeelo oo laga gooni yeelo nig iyo wax yacni eh, eh, dhig an tacbud allaha waaye ka bedel an tacbuda inaad caabudid weyaan allaha alle ilaahan aa caabudid macbuud waaxidan oo hal ah muctarifan xaal aad tahay midkii qiranaayo bixaqihi alle xaqiisa qiranaayo adoo ah laa jaaxidan mid diidaayo xaal aadan ahayn adoon diidayn xaqa alle wahwa towxiidkan alladii kii weeyaan alilaahu macbuudka xaqa ah arsala bihi ou la soo diray rusulahu rusushiisa ou la soo diray yadcuuna xaal ay ugu yeerayaan dadka annaasa dadka ilayhi tawxiidkan ay ugu yeerayaan awalan marka ugu horeysaba wuxuu ku leeyahy tawxiidka labadiisii nooc kiisii labaad labadii nooc ee tawxiidka kan labaad waxaa weeyaan ifraadu rabilcarshi lcarshi cannadiin rabulcarshi rabulcaalamiin in laga keli yeelo dhig isaga u dhigma inaan loo samaynino keligiis lasoo reebo oo cibaadada lagu soo reebo keligiis adoo weliba qirsan oo qiraayo xaqa alla subxaana watacala oon diideynin wuxuu kaloo marka sheekh uu tilmaamay waana waxa uu alla rasushiisa lasoo diray tawxiidkan waa tawxiid alcibaada waana midka ayagu ay dadka ugu yeeraan awalanba marka ugu horeysaba dacwatu rusul hadaad si guud u fiirsana tawxiidka ayay ka bilaabataa mid mid markaa usoo qaadato qur-aankana tawxiidkay ka bilaabataa oo alla wuxuu yihi walaqad bacatnaa fii kulli ummatin rasuula an icbudu llaha wajtanibu aaguut waa markaas si guud rusushoo dhan saasay ahaayeen wamaa arsalnaa min qablika min rasuulin ilaa nuuxii ilayhi anahu laa ilaaha ilaa ana facbuduun mid mid sidaa usoo qaadata laqad arsalnaa nuuxan ilaa qowmihi faqaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu wa ilaa caadin akhaahum huuda qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu mid kastu soo qaba nebi kas wailaa tamuuda akhaahum saalixa qaala yaa qowmi icbudu llaha maa lakum min ilaahin gayruhu kulligood laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allahu waxa ugu horeyso saasay ahayd nacam waxa ugu horeyso oo ay dadka u sheegaan oo allana wuxuu la soo diray tawxiid asagayna kow ka dhigi jireen qabla kulli shayin nacam wax kale oo marka qofka lagala hadlaa ama yani qofku markuu tawxiidka qorto ou haysto ee u tawxiidka iyo shaadi ou soo galo ayaa markaas wixii ugu muhiimsan lagala hadli karaa lagala hadlayo salaadii iyo zakadii iyo hadba sidii marka iyo wixii markaas eh, macsida markaas uu aada ugu maman yahay in lagala hadlo la dhaho jooji waxaas sharcigu ma ogola kadib laakiin tawxiidka awal ah tawxiidka marka iyaga marka gaalada keliya aa loo sheegayo haddii dadka muslimiinta aysan fahamsanaynna see la masalan qof muslima ah aragtay tawxiidkii ma fahamsana waxaa leedahay tawxiidka isagoon fahamsanayn waa ka tegaynaay wax kalaan u sheegaynaa ma la dhahay waa la fahamsiinaa tawxiidka qofka muslimkaa towxiidka ma dhici kartaa inuusan fahamsanayn waa dhici kartaa waa dhici kartaa waxaana u daliila adiga laftirkaaga hadda imtixaan dadka waxaad weydiisaa wax kale adoon gaarinba maa macnaa laa ilaha illa allahu weydiin laa ilaaha ila allahu macnaheed weydiin nin kasta waxaad arkay dad badan horta macnaheeda iska daaye nebiga waayo ku dhahay qaar badan laa ilaha illah maxaa laga wadaa nebiga waayo yaa la caabudaa nebiga yaa loo tukadaa nebigaa dad ku dhahayaan soo ma garan waa jahliga heerkaas kaasoo kale marka waxaa horta nebiga iyo alla maa loo kala farqinaa oo loo la baraa nebi iyo allah waxay ku kala duwan yihiin mase salaadaa tuka la leeyahay salaad tuka haddaad tiraa waa wareerinaysaa maxaa yeele waxuu jannada ku orto waxa uu naar uga badbaadi laha asalkaa la bara haddaan waa gooni haddaan anagu wax qofku waa yani waxuusan haysanin waa isku dherji karaa waa dhihi karaa ummadda islaamka kulligood tawxiidka waa fahamsan tahay waa iska dhihi karaa laakiin xaqiiqda saas ma aha anaguna waa ognahay waaqicana waa waaqicana markaas waxaa weeyaan waana beelina haddaan dhahna o dhan waa fahamsan yihiin laa ilaha illah macnaheeda marka hadduu muslim yahayna tawxiidku si ka yahayna waa la bara waxyaaba tawxiid ayb taas marka waa macnaa laa ilaaha illa allah shuruudaha ay leedahay iyo wax ay ku burto aqoonteeda intay dhanta inta loole iska dhaaf cawaame dad khawaas oo kutubta akriyaan aqooni sooma garan dad aan kala saari karin yani walain sa'altahum man khalaqa asamaawaati waalarda layaquuluna allah dadkaan allah bay leeyihiin haddana waa gaalo say ku dhacday ayaa laga yaaba inuu ku yidhaahdo tafsiirna waa akrina yani inuu qofkan alle inuu rabbi u yahay qiro alle inuu wax abuuro inuu og yahay ma lagu islaamaano ma lagu islaama laa ilaha illa allah waxaa lagu islaamaa cibaadada inuu alle subxaana watacaala keligiis u gooniya dad badan baa marka iska dhaaf kuwo wax akrinaya fahamsana marka sideeda dacwatu rusul tawxiidkay ka bilaabataa tawxiidka ayaana laga bilaabaa wixii ka dambeeya markaasaa tartiib tartiib hadba wixii markaas muhim ah loo wadayaa qolada marka dadka meel bay wax uga bilaabaan dad salaaday kaga bilaabaan ma ogola tawxiid in laga hadlo oo haddii qadaaya tawxiid laga hadlo dadka waa iskhilaafayaan ay leeyihin waxaan weligeeda laysku haysan naga daayi kuleeyihin salaadan laysku haysanin dadka qaarkoodna baab kale gel la gelayaan waxawy siyaasad iyo waxbay uga bilaabayaan ee kale oo waxay leey waxay moodaan siyaasaddan uga bilaabaynaa xukunkii markaan gacanta ku dhigno markaasaan dadka tawxiidka waa ku qasbaynaa qofku inuu tawxiidka qanaaco ku qaataa fiican qofkiiod qanaaco qalbigiisa aada furo karto inaad xoog ku furato ma fiicna qof qalbigiisiiba aada furi karto qolo walbaa marka xunba uga bilaaban qolooyina qiila waqaalay uga bilaaban iyo sheekh hebela saasa iyo hebela kan biduuni qofkaas tawxiid la barin ama aan tawxiid lagala hadlinba xataa hebela kana hebela kana masaa-il yacni khatar oo waaweyn oo laga yaabo haddaad kusoo jirtay kutub badan inaad kusoo qofka uu kusoo jiro ma ahane xataa qofkii kutubta muddo soo haystay oo kusoo jiray masaa-il inuu tasawuro dhib ku ah ayaa isagoo shalay soo islaama lagu bilaaba markaasoo wareera marka dambe isagoo markii dambe waxaa la arkaa dhaxda iska raaxay oo mujtamac iska dhex galay marka ilahay in laga cabsado waxaa fiican dadka caqligoodana in lagula khidaabo tawxiidkana looga bilaabo alahamu faalahamu qofka hadhow isagoo diyaarsan ayuu marka u imaanaa wixii aada rabtay inuu qaato waa laga yaaba salaadaa xun annaga melihin yacni dadkii in la kala saaro oo dadka ahlu xaqa iyo ahlu baatilka lakala saara saaraa xun melihin laakiin waktiga uu diyaarka u yahay hala gaarsiiyo iyo habka uu diyaar ugu noqon karo wa huwa aladii marka tawxiidkan marka alla rusushow la diray buu yidhi ibn cabaas wuxuu yihi radia allahu canhuma beyna aadam wa nuux aadam iyo nuux inta udhexayso toban qarni baa udhexaysay yiri xadiiskii bukhaari uu werinay kaana beyna aadam wa nuux cashru quruun toban qarni baa udhexaysay casharatu quruun tobankaas qarni waxa uu yihi marka dadku waxay ku taagnaayeen tawxiid markii dambe ayaa marka cibaadadii laga dhumay tawxiid ulcibaada laga dhumay markii laga dhumay ayaa marka rasushii lasoo diro nabiyullaahi nuuxa lasoo diray walidalika ayaa alla uu leeyahay kana annaasu ummatan waaxida fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin kaana annaasu ummatan waaxida dadku waxay ahaayeen hal ummad ayay ahaayeen ummatan waaxidatan yani cala alxaqi oo xaqa ku taagan fakhtalafuu markaasay iskhilaafeen markaasu alla fabacata allahu nabiyiina mubashiriina wamundiriin saasuu marka alla subxana watacala usoo diray asbaabta tawxiidka in laga inxiraafo keenta maxay ahayd marka halkaan marka waxaan ka ogaanay tawxiidka iyo shirkiga towxiidka asal ahay oo dadku waagii hore ayagoo towxiid haysto ayay inxiraafeen maaha inay awal gaalo ahaayeen suma ay soo islaam islaamkii gabaal oo ka yimid towxiidka asal ahaa oo horreeyey shirkigaa dakhiil oo gabaal ka yimid shirkigaa soo galooti ah marka oo gabaal ka yimid dakhiil ah marka shirkigii sidaas ahaay maxaa sabab u noqday dadku inay yani tawxiidka ka inxiraafaan tawxiid alcibaada sabab maxaa u noqday sabab waxaa u noqotay alguluw fi saalixiin dadka saalixiintoo lagu xadgudbo gaalnimada taasay ka bilaabatay shirkiga dadka wan wanaagsan ee awliyada ahoo lagu xadgudbo lagu xadgudbo macnaheeda waxaa weyaan xadkii ay lahaayeen in laga tallaabiyo oo la gaarsiiyo tilmaamihii alla oo kale loo yeelo oo qeydkay og yihiin roobkay keenaan kanay ka dhacaan saasay yeelaan la yiraahdo laga ictiqaadiyo taana waxaa ku cadaynaya aharka ibnu cabaas oo bukhaari uu werinayo wa qaaluu laa tadarunna aalihatakum walaa tadarunna waddan walaa suwaacan walaa yaquusa wayacuuq wanasran waqad adaluu kaiira walaa tajid idaalimiina ila dalaala ibnu cabaas wuxuu yihi dadkan dad uwan wanaagsanay ahaayeen dad saalixiinay ahaayeen oo qowma nuux ka mida oo fiicfiican markay dhinteen ayaa dadku waxay yidhaahdeen qubuurtooda aan masawiro iyo wax ku samayno aan ku dul nagaano cibaadada si aan ugu xasuusanno sawiradii iyo taallooyinkii bay u sameeyeen waa ku dul nagaadeen kuwii ka dambeeyey marka markay imaadeen wixii waxaan loo samaystayba iyagu maba way ka jaahil noqdeen waa ogaa waayeen markaasay waxay u qaateen aabayaalkood inay waxaan caabudi jirinba markaasay waxay bilaabeen inay baryaan oo ay cinda shadaa'id u qayshadaan roob markay rabaan ay hore usii qaataan oo ay yani caabudaan caabudaanbo ilaahye ay ka dhigtaan macbuudiyaal ay ka dhigtaan bukhaari baana werinaya asalkaas marka nabiyullaahi nuux dadkii laga soo bixiyey waxay ahaayeen dad ku fidnoobay saalixiin ayay ahaayeen saasayna mushrikiin ku noqdeen dadkaas sooma garanin wardan walaa suwaac intaan la akhrinaayo dad saalixiin oo wax kale ma aha bal ibnu cabaas wuxuu leeyahay fara-aytum allaata walcuza allaati wuxuu ahaa buu yidhi nin saalixa ah, kaana yalutu asawiiqa lilxujaaj sawiiqa ama daangada ama saloolka ayuu u sameynayey wuxuu u qooshi jiray dadka xujaayada oo ah, xajka kusii jiido nin saalix oo ah markau dhintay qabrigiisay dul nagaadeen marka dambe sanamuu isku bedelay la caabudayo nebiga caleyhi salaatu wasalaam arrimahaas aaduu dadka uga digayo wuxuu yihi laa tudruunii kamaa adarat inasaara bna maryam nasaara maxaa gaalo ka dhigayna ciisay ku xadgudbeen ilaahniibay gaarsiiyeen sooma katin nebiguna wuxuu yihi sal ll slam aniga haygu xadgudbinina siday nasaara ciise ugu xadgudubtay eh, fa ana cabdun anigu addoonan ahay faquluu cabdullahi warasuuluhu waxaad tirahdaan waa addoon alle waa rasuulkii alle saa dhaha haygu xadgudbininu yidhi ayb hadda nabiga calayhi salatu salaam meeqaa ku xadgudubteen waxaan tiro lahayn aan tiro lahayn weyaan ilaa nebiga calayhi salaatu salaam yani laga soo qaaday yani waxyaabihii alle ou lahaa keligiis in la weydiisto heer ay gaarteen rasuulka calayhi salaatu wasalaam loola qayshaday ya akrama alkhalqi maali man aluudu bihi siwaaka cinda xuduudi alxaadis alcamami dacmad dacathu nasaara fii nabiyihimu waxkum bimaa shita madxan fiihi waxtakimi nacam wuxuu leeyahy marka nasaara waxay dhaheen un iska ilaali nebi maxamed waa wiilki ilaahay iyo nebi maxamed waa alle iyo bis iska ilaali inta kale iska wado yiri adigana waxyabaya isku celin waxaweyaanay ku celin taasna marka waa midda nebiga uu diido laa tudiruunii kama adrati nasaara bna maryam nebiga caleyhi salaatu wasalaam ninaa u yimid wuxuu yidhi eh, maa shaa allahu washita haddii ilaahay doono adigana aada doonto markaasuu yidhi ajcaltanii lilaahi niddan war aniga maa ilaahay ila sintay qul maa shaa allahu uma shaa muxamed wa fii riwaayatin qul maa shaa allahu waxdahu maa shaa allahu bis dheh wixii marka bani aadamka suuragal ku ahay wixii alle subxaana wa tacaala suuragalka ka ahay bani aadamna ka suuragalka ahay haddii aan alle iyo bani aadamka laysku lamaanin karin famaa baaluka wax bani aadam ousan balahayn ka waran maa mashiicada bani aadamkana waa leeyahay wamaa tashaauna ila an yashaa allah shaygii ou bani aadamku lahaaya maa shaa allahu washiitaa la diiday haddii markii roob la waayaa yaa rasuulallah la dhaho ka waran oo bani aadamba uusan xuqul ku lahayn oo oo la yiraahdo markaas yani dadka saalixiinta owliyada qeybkay og yihiin koonkay tasaruf ku leeyihiin dad dhintay soo nooleeyeen oo ay yani malakulmowd ay ka qaateen dad uu laayey ayay soo celiyeen wax yani aan alla maahan wax kale aanu samayn karin haddii la yihahdo dadkii owliyada iskale xaqa owliyadu saas kuma dhin maayo owliyadu xaqooda waa leeyihiin dadka muminiinta laakiin waxaanay lahayn haseeni almuhim asbaabta keentay shirkigu waxa uu ahaa alguluwu fi saalixiin alguluwu fi saalixiin saasaad ogaanaysaa shirkul umamna wuxuu ku badan yahay alguluwu fi saalixiin laa siima qubuuraha qubuuraha isaga nebiga gaarow uga hadlay lacna allahu lyahuuda wanasaara ittakhaduu qubuura ambiyaaihim masaajid yuxadiru maa sanacuu yahuud iyo nasaara allah lacnado ambiyadooda qubuurahooda masaajid ka dhigteen mar kale wuxuu yihi walowlaa ubri afar beri ka hor saas caaisha waxay tihi walowlaa daalika ubriza qabruhu haddaysan taas jiri lahayn nebiga qabrigiisa banaankaasaa lagu duugi lahaa meel dadku ay ka arkaayaan oo waxay rabaan ay ku samayn karaan haddii taas aanay jiri lahayn taasaa la yeeli lahay laakiin nebiga qolkii caaishaa lagu duugay qolka caaishana nin walba iskama soo geli karin idin buu u baahnaa lowlaa daalika ubriza qabruhu wuxuu yihi nabiga sal l ly salam xadiis maalik muwada uu ku warinaayo oo ibn cabdilbar iyo uu saxiix yeelay wuxuu yihi allahuma laa tajcal qabrii wasanan yucbad ilaahu qabrigeyga sanam haka dhigin uu yihi lacaabudo ilaahu qabrigeyga sanam lacaabudo caabudo haka dhigin sababtoo wuxuu og yahay in qubuurta lagu fidnoobayo nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka wadaadkii ku yidhaahdo war ummadan muslimkaa qabri kuma fidnoobayse joog waxaad tidhaahdaa nebigii baa wuxuu yidhi ilaahu qabrigeyga sanam haka dhigin nebigu marka wax aan wax mustaxiil ah oon dhici karin miyuu ilaahay ka magangelayo waxa uu alla ka magangelayo waa wax inay dhacaan oo ka cabsanayo soma kasin waana dhaceen qabrigiisa kuma dhicin isaga waa ka ducaystay nebiga sal ll ly waxa qabrigiisa lagu sameeyo nebiga laguma sameeyo meelaha kale waxa yani meelaha kale lagu sameeyo qabrigiisa ma lagu sameeyo oo meelaha kale qubuuraha kale waad aragteen waa la dawaafaa ciidaa laga soo qaataa nadar baa laga xirtaa amaa qabrigii nebiga caleyhi salaatu wasalaam weli ma aragta qof qabriga nebigan soo dawaafay ku dhahaaya iyo qof ku dhahay ciidan kasoo qaatay iyo arki maysid nacam nebigay ka fiican yihiin marka dadkaan asbaabaha marka keenta tawxiid marka shirkigu oo asbaabahaas weeyaan marka yownan kaa qaldamin marka towxiidkan iska jir waanzla alkitaaba watibyaana min ajlihi wafaraqa alfurqaana wuxuu yihi waanzala alla subxaana watacaala wuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii buu soo dejiyey iyo watibyaana iyo cadayntiisii iyo cadayn ayuu soo dejiyey tibyaan marka kitaabkiina waa noqonaa ah sunadiina waa noqonaya watibyaana marka waxaa weye waa ka caamsan taha kitaabka alkitaaba hadda qur-aankaa loo jeedaa watibyaanana waxaa loo jeedaa qur-aanka iyo sunadiiba sababtoo ah sunada tubayin lqur-aan qur-aanka cadeynaysa wa anzala alla wuu soo dejiyey alkitaaba kitaabkii iyo watibyaana iyo cadayntii kitaabkii iyo sunadii waa labaduba cadaymo min ajlihi ayuu usoo dejiyey min ajli hada tawxiidi tawxiidkan dartiis buu usoo dejiyey kutubta alle wafaraqa alla waa kala geeyey wafaraqa waa kala bixbixiyey alfurqaan ayuu kala bixbixiyey kitaabkii caddaa ayuu kala bixbixiyey oo alla subxaana watacaala adiladii tawxiidka aaduu qur aanka ugu kala geegeeyey alla subxaana watacaala ugu kala bixbixiyey wakallafa allaahu rasuula almujtabaa qitaala man canhu tawallaa waabaa wakallafa allaahu alla wuxuu ku kalifay alrasuula rasuulkii rasuulkii day almujtabaa la doortay qitaala man ayuu ku kalifay axad inuu la dagaalamo tawallaa jeestay canhu can itawxiidi tawxiidkan ka jeestay wa abaa diiday muhimadiisa weli kuwa ah muhimadiisa waxaa kamid a ah in alla rusushii oo usoo diray rusushu tawxiidkay ka bilaabaan kitaabka alle inuu usoo dejiyo tawxiidka dartiis haddana rasuulka in lagu kalifay ciddii tawxiidka khilaafto oo tawxiidka ka tagto inuu la dagaalo wa umirtu an uqaatila annaasa xataa yashhaduu an laa ilaha illa allah wa anii rasuulu llah wayuqiimu salaa wayutu zakaa faida facaluu dalika casamuu minii dimaahum amwaalahum ilaa bixaqiha wa xisaabuhum cala allahi siduu nabi yiri sala allahu aleyh ali wasalam oo mushrikiintii nebiga uu la dagaalamay mushrikiin quraysh dhiigooda waxuu ku banaystay tawxiid la-aanta tawxiid la-aanta ku banaanaaday hadday tawxiid hayso lahaayeen dhiigoodu macsuum u ahaa xataa yakuuna addiinu xataa intii yakuuna uu ka ahaanayo addiinu diinku cibaadadu yacni khaalisan ay ka ahaanayso mid barax la lahu lilaahi alla u barax la ilaa cibaadadu ay ka noqonayso mid all barxla siran yani sir ahaan iyo wajahran iyo kor u qaadid ahaanba diqahu siran wajahran siran cibaadada yani teeda sirta ah sir ahaan iyo wajahran iyo jahri ahaanba diqahu kiisa yani diinka kiisa yar ee qarsoon wajillahu iyo midkiisa iska muuqdo diqahu bimacnaa hadda waa wixii qarsoonaan kara wa wajillahu iyo kiisa weyn oo aan qarsoomi karin kulli cibaado mid yar yani cibaada mid kulligeed waa weyn tahay yacni mid weyn oo muuqanayso iyo midaan dadka u muuqan karin oo ka qarsoonaan kartaba in ilaahay subxaana wa tacaala cibaadadaas ay isaga u ahaato isaga ilaa ay uga barx la-aato saasuu alla rasuulkiisa ku kalifay wahaakadaa ummatuhu qad kullifuu bidaa wafii nasi lkitaabi wusifuu wahaakadaa sidaas in la egaa qad kullifuu waa la kalifay ummatuhu ummadiisa waa la kalifay bidaa kan baa lagu kalifay wa fii nasi kitaabi kitaabka naskiisana usifu waa lagu sifeeyey sidaas qul haadihi sabiilii adcuu ila allahi calaa basiiratin ana waman itabacanii subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin waqad xawathu lafdat shahaada fahiya sabiilu lfawzi wasacaada waqad xawathu way koobtay lafdatu shahaadati shahaadada lafdigiisu towxiidkaanay koobtay fa hiya iyadu marka shahaadadu sabiilulfawzi liibaanta jidkeeda waaye iyo wasacaadati liibaanta guusha iyo liibaanta jidkeeda waaye man qaalahaa qofkii yidhaahdo muctaqidan xaal uu yahay midkii ictiqaadsan macnaahaa macnaheeda midkii ictiqaadsan xaal uu yahay man qaalahaa keliya maaha man qaalahaa qofkii yidhaahdo muctaqidan isagoo ictiqaadsan macnaahaa kelmaddan macnaheeda wa kaana ahaadayna caamilan midkii ku camalfalaayo midkii ku camalfalay mid ku falaayo bimuqtadaahaa kelmaddan waxay dalbanayso muqtadaheeda iyo kelmaddan wax ay dalbanaysana ah midkii ku camal falay fi lqowli qowlkii iyo walficli iyo ficilkiiba qowl iyo ficliba wamaata dhintayna mu'minan isagoo mumina dhintay yubcasu waa lasoo bixinayaa yowma alxashri maalinta dadka lasoo kulminayo naajin isagoo badbaaday aaminan xaal uu yahay mid yani aamina naajin aamina ayb marka halkaan macnihii tawxiidka wuxuu leeyahay eh, waqad xawathu lafdatu shahaada ashhadu an laa ilaha ila allah wa ashhadu ana muxameda rasuulu llah waxay koobtay macnaha tawxiidkan bay koobtay tawxiid lqasdi waalab marka wuxuu yidhi man qaalahaa qofkii yiraahdo kelmadaani shahaadadii <coughs> muctaqidan isagoo ictiqaadsan macnaahaa macnaheeda ictiqaadsan hadduu kelmadda inta laa ilaha illa allahu yiraahdo macnaheedana una ictiqaadsanayn waxba uma tarayso man qaalahaa qofkii yiraahdo muctaqidan isagoo ictiqaadsan macnaahaa macnaheeda wakaana ahaaday huwa isagu caamilan mid ku camal falayo ku camal falayo bimuqtadaahaa kelmadda waxay dalbanaysay keenaysa kelmaddaa shahaadadu waxa ay ka dalbanaysana oo inqiyaadkii iyo qabuulkii iyo la imaanayo fi lqowli qowl iyo walficli iyo ficil wamaata dhintay mu'minan isagoo mu'minna dhintay yubcaku waa lasoo bixinayo yowma alxashri maalinta dadka lasoo ururi lasoo kulminayo naajin ay naajiyan isagoo ah mid badbaaday aaminan xaal uu yahay midkii nabad galay oo cadaabka nabad galay faina macnaaha aladii calayhi dallat yaqiina wahadat ilayhi an laysa bilxaqi ilaahun yucbadu ila alilaahu alwaaxidu almunfaridu bilkhalqi warisqi wabitadbiiri jalla can ashariiki waannadiiri wuxuu yidhi faina macnaahaa kelmadan shahaadadan macnaheeda alladii macnahaas oo dallad ay tustay calayhi yani macnaha korkiisa ay tustay yaqiinan dhabnimo ay u tustay E, e, yani hubbanaan ay u tustay iyo yaqiin wahadad ay hanuunisay ileyhi macnaha xaggiisa ay ku hanuunisay waxaa weeyaan an laysa bilxaqi ilaahun an laysa inuunan ahaanin ilaahun macbuud bilxaqi yucbadu la caabudo bilxaqi dhabnimo lagu caabudo inaanu jirin ila alilaahu macbuudkii mooyaane alwaaxidu keliga ah almunfaridu ee tilmaamaha war wanaagsan la goolida aha maahani shahaadateynki macnaheedi dhabta ahaa waa laysa bixaqin ilaahun yucbadu ila allahu buu yiri yani laa ilaaha ila allahu laa macbuuda bixaqin ila allah ilaah kelimatu ilaah macbuuda laga wadaa laa ilaaha ay laa macbuuda bixaqin baa dhehaysaa marka eh, marka laa ilaaha ila allahu laa ilaaha ay laa macbuuda ku la caabudo bixaqin xaq lagu caabudo ay cibaadadiisu sax tahay oo gar lagu caabudaa ma jiro ila allahu alla maahan waa sidaas kelimatu laa ilaha illah macnaheedu laa macbuuda bixaqin ila allah bixaqin in lagu daro qasab waayo lagu xiro sababta oo ah waxaan ilaahay ahayn oo waxaan allah ahayn oo la caabudo waa jiraa adduunyadan sooma garan dadaa lo-da caabudo kuwaa waxay caabudaan ciise dadaa caabudo marka maxaa looga saaraa marka ilaah waa ku wada dhacayaan kulligood laakiin markaad tiraa bixaqin axad la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jira markaas tamaam waay axad la caabudo oo xaq lagu macbuud la caabudo oo xaq lagu caabudaa ma jiro ila allahu allah mooyaane laa ilaha illa allahu macnaheedu ma ahan ilaah ma jira ilaah ma jira ilaah ma ahane ma ahan warkaas war oo waxau ahay hadal isku laalaabanayo macno lahayn ilaah ma jira ilaah ma ahane markaad tira ilaah markaad nakirayso ilaah waxaa layihaha kullu macbuudin marka aada na tirayso wax kastoo la caabudaa la dhahaa haddaa tiraa marka ilaah ma jira ilaah ma ahane macbuud ma jira macbuud ma ahani waay macnaheedu laakin sida saxda waxaa weyn in la yidhaahdo midda hore waa nakirayne macbuud ilaah ma jira xaq lagu caabudo ila allah allah ma ahane allah marka waa ismi calam ah waay oo daatada alla tusaayo waay yani macbuudka allah la yiraahdo iyo cibaadadiisu ay runtahay manheedu ay gar tahay kelmadaas marka macnaheeda saasa loo ogaaba layska fiiri salaada barashadeeda iyadaa ka muhiimsan salaada barashadeeda laa ilaha illahu macnaheedaa ka muhiimsan laa ilaaha ila allahu laa macbuuda bixaqin ila allah macbuud xaq lagu caabudaa ma jiro ila allah allah mooyaane haddaad tiraa macbuud ma jiro allah ma ahane waxa waaqica ku beeninaya wax la caabudo oon alla ahayn waa jiraan adduunyadan laakin waa inaad bixaqin ku darto wax xaq lagu caabudo tan waxaa kutusayso qowluhu tacaala dalika biana allaha huwa alxaqu wa ana maa yadcuuna min duunihi huwa albaatil wa ana allaha huwa alcaliyu lkabiir buudka cibaadadiisu runta taha kaas waalahaas amaa kuwa kale faalsa waay waa been cibaadadeeda run ma aha ayb markaasu allahaasuu kuu fasiraya marka wuxuu ku leeyahay fa ina macnaahaa macnaheeda aladii macnahaas oo dallad caleyhi ay tustay yaqiinan ay weliba ku tustay yaqiin ahaan wahadad ilaahi ayna ku hanuunisay xaggiisa waxaa weeyaan an laysa bilxaqi an laysa ma ahaanin ilaahun macbuud macbuudkaas oo yucbadu la caabudo bilxaqi gar lagu caabudo ila ilaahu allihii macbuudkii mooyaane alwaaxidu keliga ahaa almunfaridu ee sifaatka wanaagsan ee cibaadada la goonida ahaa almunfaridu ee la goonida ahaa bilkhalqi abuurista warisqi la goonida ahaa risqigii wabitadbiirina la goonida ahaa maamulka jalla wou weynaada alle cani shariiki wuu ka weynaada allahaas wax isaga wax la yeesho wanadiiri iyo dhig ayuu ka weynaaday ila alilaahu alwaaxidu almunfaridu bilkhalqi warisqi wabitadbiiri buu ku yiri halkaas marka wuxuu kugu ishaaraa allihii rabbinimada aada u qirtay yaa cibaadadana iskale wa kuleeyahay xaqnimo u leh dii lagu yidhaha yaa wax abuuray alla abuuray yaa wax irsaaqo alla irsaaqo yaa kownka maamulo allah diyaa la caabudaa markaas allahaasaa la caabudaa kuwa kale caajisiin waxbaba taraan jalla cani shariiki buu ka weynaaday shariik iyo nadiiri iyo dhig ayuu ka weynaaday dabadeed marka waxuu gelayaa shuruudii laa ilaha illa allahu iyada marka tafaasiil dheeray u baahan tahay shuruudu laa ilaha illa allah dersiga soo socdo ayaan insha allahu tacaala aan uga hadli doonaa wabilahi towfiiq sala allahu wasalam calaa nabiyina maxamed